بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني mi-atu xadiidin lilxifd baro boqol xadiid waxaanu soo gaadhnay fadhigii sideedaad ama cashirkii sideedaad waxaanu ka bilaabaynaa xadiidka soddon iyo lixaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri mihlu ujuuri man tabicah laa yanqusu dalika min ujuurihim shay'a ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم حديث وحصو صار يا الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam man dacaa ilaa hudaa qofka dadka oogu yeedha hanuun dacwo qofka dadka oogu yeedha khayr waman axsanu qowla miman dacaa ila allah yaa ka odhaah wanaagsan oo yaa ka hadal wanaagsan oo yaa ka hadal macaan oo yaa ka tacbiir wanaagsan qof dadka ugu yeedhay ilaahay diintiis ay laa axad udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma ambiyada waxaa loo soo diray inay dadka dacwada gaadhsiiyaan culummada ka dhaxashay cilmigii ambiyadana booskii ambiyaday taagan yihiin oo dadkay dacwada gaadhsiiyaan saa daraaddeed da ayi khayr kastaba meeshan ku soo aruuri man dacaa ilaa hudan hanuun iyo wanaag iyo khayr qofka dadka ugu yeedha kaana lahu min alajri ajirka xaggiisa waxaa laga siinayaa mithlu ujuuri man tabica kuwa raacay ee khayrka ku raacay ee yeedhidduu ugu yeedhaya ajiibay ajiibitaankay ajiibeenna sameeyey wixii laga rabay ajirka laga siiyo mid la eg baa la siinayaa kii sabab oogu noqday khayrkan in la sameeyo allahu akbar dadka ducaadda ah dadka cuqaasha ah dadka ahlu khayrka ah dadka ahlu maslaxada ah ee dadka kale dhexdooda gala ee islaaxiya iyo dadka dadka wanaagga ugu dhex jira ee miftaaxun lilkhayr maqaaliiqun lishar khayrkana furo u ah shartana maxaa la yidhahdaa quful u ah fahani'an lakum ilaahay ikhlaas ha idinku daro camal weyn baad qabataan man dacaa ilaa hudan kaana lahu min alajri ajirka xaggiisa wuxuu qofka waxaa laga siinayaa oo ilaahay agtiisa looga soo qoondaynayaa mithlu ujuuri man tabic waxaad dhici karta inaad dhacdo ama qofka maskaxdiisa ku soo dhacdo miyaana xoogaa wax laga goynaynin kan kii sameeyey ee dambe miyaan wax laga nusqaaminaynin laa laa yanqusu aw laa yunqasu daalika aw laa yanqusu dalika min ujuurihim shaya siismadaas ayada ana laa yanqusu daalika waxba kama nusqaaminayo siismada qofka ajirka la siinayaay min ujuurihim shay-an ajirkoodina waxba lagama nusqaaminayo kanna ajirkiisii iyo mushaarkiisii buu helayaa kanna ajirkiisi iyo mushaarkiisii buu helayaa kan mushaarka la siinayo waa maxay khayrkii uu qaatay camalkii ka dhashay ayaa ajar laga siinayaa oo midkan ajirka la siinaya waa maxay yeedhiddii uu ugu yeedhay ee uu sababka ugu noqday ayaa ajar dhammaystira la siinayaa qof aan tukan jirin baad aragtay salaaddii baad oogu yeedhay gabadh aan asturnayn baad aragtay xijaabkii baad oogu yeedhay wahakadaa waa ka tusaale eh sadaqa ayaa dadkii amartay walaa waxa la baxsada baa tidhi idan ninka wax baxsaday iyo gabadha is asturtay iyo ninka salaada bilaabay ayaga ajirkoodii oo dhammaystiran baa loo qori adiguna ajirkaagii oo dhammaystiran baa lagu qori haadaa fadlu dhinaca kala feeri laakiin xanuunku waa halkan xanuunku waa halkan ilaahay waxaan ka baryay anigiiyo idinkaba badbaado alla inuuna badbaadiyo tabaaraka jala fii cula waman dacaa ilaa dalaalatin qofka dadka oogu yeedha baadinimo qofkii hore kii sunnada iyo manhajka nebi muxamed oogu yeedhay bu calayi slat slam qofka dadka oogu yeedha baadinimo bidcaad oogu yeedhay xumaan baad oogu yeedhay macsi baa dadka oogu yeedhay durbaan baad tumatay halla ii imaadaa tidhi kaalayaa ii kaalaya baad tidhi waxaa dadka ugu yeedhayso ee aad durbaan tumanaysana waa wax shareecada islaamka khilaafsan daahirkeeda iyo baatinkeedaba khilaafsan alle iyo rasuulla ayna ku amrin waman dacaa ilaa dalaalah baadi baa dadka ugu yeedhay macsibaad ugu yeedhay bidcad ugu yeedhay kaana calayhi min alithmi mithlu aafaami man tabica u fiirso dembiga xaggiisa wuxuu ka helayaa oo ilaahay agtiisa looga qorayaa dembi mithlu aathaami man tabica ciddii asaga ku raacday waxan uu dadka oogu yeedhay cidda ku raacday dembiga loo qoray mid lamida asna loo qori dad baad ugu yeedhay xaflad xumaan iyo muusig iyo qaawanaan iyo raqsi baad oogu yeedhay in alla inta waddadaa qaaday ee ku soo ajiibtay dembiga loo qoray mid lamida adigana laguu qori waxaad ka tagtay cajalado iyo ashrito xumaana baad ka tagtay inta la dhegaysanayo adigoo qabriga ku jiraa dembigu kuu soconayaa haye qoraal baad qortay xun oo sharciga aan waafaqsanayn kitaab baad alliftay bidca iyo khuraafaada oo dadka manhajka ka fogaynaya inta la akhrisanayo oo fikirkaaga lagugu raacsan yahay adiguna dembigiibaa kuu socon ilaa inaad beri ka noqoto ma ahane intaad noolayd ama abjaani kaga jirto waa baab gooniya masaa'ilka waman dacaa ilaa dalaalatin kaana calayhi min alithmi mithlu aafaami man tabica cid alla cidda ku raacday dembiga loo qoro mid lamida baa lagu qori talow ma laga nusqaamin may laa yanqusu dalika min aafaamihim shay-a ayagana dembiyadoodii waxba laga nusqaamin maayo ayagoo buuxa la siin adiguna adigoo ayagoo buuxa ayaa laguu siin nacuudu billaahi tabaaraka wa tacaala marka xadiidkani waa xadiid cadiima oo guryaheenna iyo caruurteenna iyo dumarkeenna iyo raggeenna iyo culummadeenna intaba in lagu baraaruga mudan ilaahayna waxaan ka baryay tabaaraka jalla wacala inuu naga dhigo man dacaa ilaa hudaa kaana lahu min alajri milu ujuuri man tabica amaa xadiidka soddon iyo toddobaad can abi hurayrata radia allahu tacaala canh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي أو معي غيري تركته وشركه رواه مسلم xadiidkan waxaa wariyey alimaamu muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radi allahu tacaala abu hurayrata wuxuu leeyahay nabi muxamed baa yidhi sal ly salam ilaahay baa wuxuu yidhi xadiidkan waa xadiidulqudsi xadiidulqudsi waxaa la yidhaahdaa xadiid nabi muxamed loo waxyooday calayhi salatu asalaam sida qur'aankaba loogu waxyooday oo jibriil loogu soo dhiibay qaabku waxyigu ugu imaan jiray adigu saddex qaab ayuu nabigu waxyigu ugu yimaadaa calayhi salaatu wasalaam sida macruufka ah saddexdaa qaab midku oogu imaadaba jibriil ayaa loo soo dhiibi jiray waxyi baa lagu soo dejin jiray nabigu sal ly slam waa hadalki ilaahay qur'aankana ka darajo sarreeya axaadiista rasuul eh, qur'aankana ka darajo hooseeya aan ku celiyo qur-aankana ka darajo hooseeya axaadiista rasuulkana ka sarreeya maxaa yile waa hadalki ilaahay marka leeyahay qur-aanka ka daraja hoosey waxaan ka wadaa nalaguma addoonsanino hal aay hal xadi xaraf qofka akhriya qur-aanka sidii toban ajir looga helayo asaga loogama helayo salaadii kuma ansaxayso salaadii kuma ansaxayso lama dhahayo maxay qofka uu ku tukan karaa xadiidu qudsi lama dhahayo laakiin qur-aankii faatixada iyo qur-aan kale waa lagu aqrin karaa ila aakhirihi qaala allahu tabaaraka jala wacala ilaahay wuxuu yidhi ana agna shurakaa'i can shirki ilahay wuxuu yidhi anigu agna shurakaa kuwa wax isku darsada ee ayuuto isku darsada ee shaloongo isku darsada ee shirkado isku darsada ee baahi isku geysa ee guur isku darsada ee dhaqaale isku darsada ee xoog isku darsada ee maskax isku darsada wax alla wixii laysku darsado oo dhan anigu waxaan ka ahay hani ooma baahni saasoo alla leey tabaraka watacaala maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa hani ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisa waa ka kaaftooma yaa ayuha annaas antum alfuqaraa'u ila allah ilaahay asagaanu u baahanna wa huwa alghaniyu alxamiid in yasha yudhibkum ayuha annaas wayaati biaakhariin biyadihi kullu shay shay walba ilaahay gacmihiisay ku jiraan tabaaraka jala wacala idan ilaahay waa hani ilaahay ooma baahno waxaasoo walidaalika ilaahay wuxuu yidhi lam yelid walam yuulad tilmaamihiisa wax ma dhalin oo lama dhalin wax looma baahno laa taakhuduhu sinatu walaa nowm horde iyo wax may laa bidaayata lahu walaa nihaaya tabaaraka jala wacala ana agna isla yeeshaa anigu reeni baan ka ahay can shirki wax isla yeelashada shirkigu waa in wax wada wadaaga wey walidaalika qofka marka waa mushrik ilaahay buu wax kale la wadaajiyey markaasuu alle wuxuu yidhi man camila camalan qofka camal sameeya camalan noocu doon ha noqdo ha yaraada ha weynaado ashraka fiihi camalkaasoo uu ila wadaajiyey dhexdiisa macii aniga macayga hayrii cid kale qofka camal sameeya camalkaana cid kale ani ila wadaajiya taraktuhu asaga waan ka tegayaa wa shirkahu waxan uu aniga ila lamaaneeyey ee uu igu dara igula ladhayna waan ka tegayaa qori iyo qiiqiiba waa laysla tuuraa innaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illah kuwa wax caabudaya iyo waxa lala caabudaya alle ee qoryaha iyo asnaamta ah intaba ilaahay wuxuu yidhi nabi ibraahiimow ka tag oo beri ka noqo muslimiintana noocaa wey innaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah kafarnaa bikum idan ilaahi tabaaraka wa tacaala waa waaxid alla waa waaxid tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisana ilaahay ooma baahno jalla wacalaa cid alla cidda ilaahay wax kale ku darta oo ilaahay la caabuda low kaana fiihimaa aaliha adduunkan hadday ilaahyo kala jir lahayeen haddii adduunku waa fasahaadi lahaa tabaaraka jala wacala idan man camila camalan ashraka fiihi maci cidda camal samaysa oo aniga wax kale iigu darta cid kale ila lamaanaysa taragtuhu waan ka tegayaa asaga iyo wa shirkahu waxa uu ila lamaaneeyo o iigu darayna labadu waan ka tegayaa walidaalika baa diinta in wax lagu dara la ogolayn ilaahay in wax lala aan la ogolayn man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad diinta waxba laguma dari karo ilaahayna wax kale lalama caabudi karo tabaaraka jala wacalaa xadiidka soddon iyo sideedaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi cashraa xadiidkan horey baan idinku ballan qaadoon idhi wakhti aan fogeyn baan xadiidkaa maqli doonaa markaan salliga nabiga ka hadlaynay sala allahu calayhi wasalam xadiidkan rawaahu muslim imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu abuu hurayre wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala alla alay salam man sallaa calaya qofka aniga igu salliya waaxidatan hal mar hal mar oo keli ah qofka ani igu salliya salliguna waa duco inaad dhahdo allaahumma salli calaa muxammed wa calaa aali muxammed ama inada sala allahu calayhi wasalam siyaqa iyo qaabka nabiga loogu sallinaya waa dhowr iyo toban qaybood ama dhowr iyo toban siiqo ayaa ku soo aroortay ama tobaneeyo siiqa markii laysku soceliyo qaab baan ka wada siiqada middaa doontaba ku salli ogu salli sal slam bas markaad salliga ibraahiimiyada akhriyayso sayid ka daa hadhihin allahuma salli calaa sayidina muxamed wa calaa ali sayidina muxamed kamaa sallayta calaa sayidina hataa hadhihin waayo lafdu sayid kuma soo aroorin salliga ibraahiimiyada laakiin sida kale waa isticmaali kartaayo nabigu waa sayid ana sayid walada bni aadam waa midka lewi sal slam man sallaa calaya ilaahay baaba ku salliyey nebigii soo moogdin ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ilaah iyo malaa'igtiisuba nabigay ku salliyaan annaga maxaana laga rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow hee salluu calayhi nabi maxamed ku salliya sala allahu calayhi wasalam wasallimuu tasliima man sallaa calaya waaxidatan riwaayo kale man sallaa calaya salaatan waaxida hal mar oo keli ah qofka igu salliya sala allahu calayhi cashra ilaahay baa toban jeer ku salliya allaahu akbar hal mar ood ku salliday nebi maxamed sal ly slam ayaa adiga miskiinka ah ee faqiirka ah ilaahay baa toban jeer kugu sallinaya allahu akbar wax aad iyo aad u weyn weeye waa shay haali a ah, ilaahay agtiisa laakiin meeqa ayaan dayacnaa haddaa markii hore darsigii hore waxaan ku soo marnay en soo qaadanay dadka waxaa ugu bakhiilsan qof nebi muxamed magiciisa maqlay sala allahu calayhi wasalam oo aan ku sallin dadka qaar baa salliga nabiga waxay moodaan iyo jacaylka nabiga inay wardiyo iyo iyo xadro iyo xamxam inay mataqaanan laa taa ujeeddadu ma aha nabiga salligii sal allahu caleyh wasalam waa inaad jeclaatood waddadiisa raacdo kuna sallida markaad magiciisa maqasho nabiga awaamirtiisana aad qaadato wuxuu ku amray wuxuu kaa reebayna aad ka hadho dhegayso aayaddan qur'aanka ah qaala jalla wacalaa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen oo ha iska ilaaliyeen oo ha ka fogaadeen aladiina yukhaalifuuna can amrih wa damiiru yarjic ila arasuul damiirka nabi maxamed buu ku socdaa qofka amarka nabiga kuwa khilaafaya ha iska ilaaliyeen inay musiibo ku dhacdo waa bidco iyo shirki iyo wax lamida weeye soo ma aragtaan marka nabiga sunnadiisaa saas in loo qaata la doonaya sidee wax cuni jiray see wax cabbi jiray sidee u seexan jiray see reerihiisa ula dhaqmi jiray see wax u tarbiyeyn jiray cadliga seebuu dadka u baray wahakada ayaa nabiga noloshiisa oo dhan bana laga doonayaa ee maalintaa iska joogto inaad dhahdo bil baan imaanayaa kadib baa nabiga mawlid u dhigaya taa macnaheedu maaha taa macnaheedu maaha nabiga dhalasho kaagama baahno calayhi salaatu wasalaam jacaylkiisa waa inaad raacdo rumayso awaamirtiisa qaadato nawaahidiisa aad ka tagto salligiisa aad badiso inta xuduudda oo aadan ku xadgudbin huluwina nabiga aadan ku samaynin siduu nabiguba asaguba ku yidhi calayhi wasalaam ha igu xadgudbina sida ay banuu israa'iil ugu xadgudbeen nabi ciise waxaad idhahdaan cabdullaahi wa rasuuluh subxaana aladii asraa bicabdihi intaasaa nabiga ugu filan calayhi asalaatu wasalaam man sallaa calaya waaxidatan sala allahu calayhi biha cashraa xadiidka soddon iyo sagaalaad عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم xadiidkan imaam muslim baa soo saaray min xadiidi abii hurayrata radia allahu tacaala can abuu hurayre wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam kulu lmuslimi muslim kasta cala almuslimi walaalkiisa kale ee muslimka ah xaraamun damuhu waxaa xaaraam ka ah dhiigiisa wa maaluhu waxaa xaaraam ka ah maalkiisa xaqdarro inuu ku cuno wa cirduhu waxaa xaaraam ka ah inuu aflagaadeeyo sharaftiisa inuu meel oga dhaco xadiidun cadiim waa xadiid aada u weyn muslimiinta xuquuqda isku leeyihiinna tilmaamaya laa ilaaha ila allah insaanka yidhi ee islaamnimadiisu ay sugnaatay waxaa xaaraama inaad dhiiggiisa daadiso waxaa xaqdarro ku daadiso qofku asagoo muslimu zinaysan karaa xadi karaa xuduud geli karaa waa baab gooni ah xaqdarraa laga hadlayaa xaraamun damuhu inaad dhiiggiisa daadiso adigoon daliil cad u haysanin oo aan shaki ku jirin maalinta qiyaamana aada ogta inuusan waxba kaaga imaanaynin ama shubahaad buu galay meel buu gelayay waxaanuu yidhi arrimaha inaad dhiig ku daadiso adiga ka jawaabi maalinta qiyaamo dadka dhiigga muslimiinta xaqdarrada ku daadinayo waxaad ogaataan idinkoo qaaqaawan inaad rabbi hor istaagi doontaan kii aad dishayna intuu yimaado inuu dhihi doono rabbi ow ii weydii muxuu igu dilay kadibna la dhihi doono war maxaad ku dishay jawaabtaa uun diyaarso waxaa rabtana samee ifcal maa shi'it idaa lam tastacyi fasnac maa shi'ta ku qabaysa dhiigga laakiin arrinta un xusuuso kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun damuhu dhiigga qofka muslimka xaaraan buu kaa yahay wa maaluhu maalkiisa xaqdarro inaad ku qaato xaaraan buu kaata wa cirduhu sharaftiisa inaad ku xadgudubto ood caydo ood aflagaadayso ood tuhunto oo waxaasoo dhanna xaaraan bay kaa tahay xadiidka ugu dambeeya darsigeenna maanta waa darsiga sideedaade waa xadiidka afartanaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal maa naqasat sadaqatu min maal wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa ciza wamaa tawaadaca axadu lilah ilaa rafacahu allah rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam ma ku salliday nabiga sal ly slam markaad magiciisa maqasho qalbigaaga jacaylkiisa ma ka buuxsamaya ma ku salliyaysaa nabiga sal ly slam wallahi waxaad dareemaysaa inshiraaxu sadri farxad baa dareemaysaa cize iyo sharafna waa dareemaysaa hadalka nabiga qiime calayhi salaatu wasalaam maa naqasat buu nabigu yidhi waa sadaq calayhi salatu wasalaam maa naqasat sadaqatun sadaqa ma nusqaamiso min maalin maal xoolo sadaqa laga bixiyey wallee hoos ooma dhacayaan oo si ikhlaas ah iyo alle dartii looga bixiyey ma nusqaamayaan ma nusqaamayaan ilaahay baa barako gelinaya meel aadan ogeyn buu ilaahay tabaaraka watacaala kaaga keenayaa ayagiibaa la tayaynayaa oo tiradu tayadaa ka fiican ayagiibaa laguu barakaynayaa oo barako laguu gelinayaa balaayo ku soo socotay buu ilaahay ka ilaalin tabaaraka jalla wacalaa qalbigaabuu ilaahay qanaaco kugu siin waana kuu bulaalin oo tijaaradu kuu badin maa naqasat sadaqatu min maal midda labaad wamaa zaada allaahu cabdan alla tabaaraka wa tacaala addoon ooma siyaadiyo bicafwin cafwin inuu dadka cafiyo ilaahay addoon oo kama dhigo mid dadka cafiya ilaa cizan sharaf unbuu alla ugu siyaadiyaa yacni wamaa zaada allaahu alla ooma siyaadiya cabdan addoon bicafin ilaahay addoon kama dhigo mid dadka cafiyo uun kama dhigo ilaa hadduu ka dhigo cizan kor buu ugu qaadaa inkasta oo dadka cafido adigana ilaahay baa kor garaadahaagaa kor noqonaya malakuudka kor baad koraysaa darajaadkaaga ayaa kor loo qaadaya qalbigaaga ayaa farax buu dareemayaa quluubta dadkana xubbi iyo jacayl baa laguu tuuraya waa waxaan maanta la'nahay in badan oo ka mida ay dadku laayihiin wamaa zaada allaahu cabdan bicafin ilaa ciza وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وما تواضع qof isma dhul dhigo tawaaduca inaad dhulka isdhigto ood qalbigaaga kibirka iyo kibriyaaga iyo isla weynaanta aad ka dhaqdo saabuun aad ku soo dhaqdo haddana aad masaxdo oo aad qallajiso ood qalbigaaga ka tirtirto waayo nabigu sal ly slam wuxuu leeyahay xadiid kale qofka aakhare yimaada asagoo mifqaala dharra min kibrin yaa wax kastoo yar waxa ka sii yaroo kibir ah qofka qalbigiisa ee la yimaada maalinta qiyaama asagoy ku jirto jannada waa laga xarimaa soo xadiid cadiim oo khatara ah ma xadiidka waa goodi adag baa ku jira uu nabigu sal ly slam laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min kibrin kibirka waa tii ibliis lagu lacnaday sooma tawaaduca wakfid janaaxaka liman itabacaka min almumin nabigaana u yidhi wakfid janaaxaka lilmuuminiin nabigeenna ayaa uswa iyo kudeesho noogu sugan sala allah alay wasalam qaabka uu nabigu u tawaaducayay yaa laga sheekayn karaa sharax dheer axad isma hoos dhigo oo isma dhul dhigo laakiin axad lilaah ilaahay daraaddi cidduu isu tawaaducinaya waa lilaah wuxuu garabka u jilcinaya waa lilah maaha in lagaa adkaado ood garabka jilcinayso maya waa lilaah maa tawaadaca axadun lilaah axadna ilaahay daraadii dhulka isuma dhigo oo isuma tawaaduciyo ilaa rafacahu allah ilaahay baa kor u qaada tabaaraka jala wacalaa walidaalika arrinkaa waa arrin khatara wey dad badan waxaa usoo dhuntaa xoogaa kibriyaaba usoo dhuntaa waa inaad garabka yani nabi sal l slam ilmaha yarka ah haweenaydiisa haweenkiisa xataa xayawaanka yani nabiga naxariistiisa iyo tawaaduciisu iyo cunudiisa wuxuu cunayo iyo siduu u cunayo dhulka u fadhiisanayo lagama sheekayn karo ayuha alaxiba ilaahay waxaan ka barya tabaaraka wa tacaala inuu nagu arsuqo qalbigeennana uu ku tallaalo tawaaduc nagana tirtiro oo naga masaxo kibirka iyo isla weynaanta maxaa yeelay ragow kibirka waa lagu kufaa siduu ninkii gabayaag ee soomaaliyeed uu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigeenna tawaaduc ha ku beero ilaahay haweenkeenna tawaaduca ha ku beero raggeenna garab jileeca iyo tawaaduca ha ku beero labada isqabta ilaahay tawaaduc ha iskugu beero labada isdhashayna ilaahay garab iyo tawaaduc ha iskugu beero innahu waliyu dalika waalqaadiru calay ayuha alaxiba intaanu kaga kulmayno fadhigan mid ka xiga waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka waatuubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته